alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin darsigeenu u dambeeyey wuxuu ku saabsanaa cibaadada eh, alkhawf ma daliil aladi istadala bihi lmusanifu calaa ana alkhawfa cibaada daliilka uu daliishaday khawfku inuu cibaado yahy haye la takaafuun wakaafuuni in kuntum muuminiin ayib jazaka اllahu khayra ma wجه dilaalة hadihi الآية عalى أna الkhوfa cibaadة تfضل nahyiga yaa marka wadix maxaad uga jeedaa nahyiga amarka ayna nahyu wa ayna alamru falaa takaafuuhum wakhaafuunina wa amr maxay tusinayaan amriga nahyigu marka siday u tusinayaan inuu khowfku cibaadayi maxay noqonaysaa haye amarkuna suu tusinaya inuu khowfku cibaadayi hada takarar kahiira qaacidaة اlamr qaacidaة dilalaة اlamr calى kwn اlqowl aw اlficl cibaada jaزak اllah khayr haye ma wجه dilalaة hadi اlآية عalى ana اlkhawfa min allahi cibaada haye tfadl qm qm amara allahu bاlkhawf fi qowli wakhaafuni kul ma amara allahu bihi amra iijaabin aw istixbaabi fahuwa cibaada ayib kadalik nahyigana falaa takhaafuhum yani naha allahu can اlkhawf can gayrihi ayib wجه آakharu fi اlآية yadul calى ana اlkhawfa cibaadة aye weji kale oo ayaddu inaga tusinayso khawfku inuu cibaadayi nacam ma fiiha min tacliiq اllahi اliimaana bاlkhawf fi qowli in kuntum muminiin kul ma culliqa bih اliimaan fahuwa cibaada fallahu jacala اliimaana fi hadi اlaaya mashruuطa jacala aliimaana fi hadi اlaaya mashruuطa bاlkhawf nacam iimaanka ilaahay wuxuu shardi uga dhigay aayaddan dhexdeeda khawfka khaafuuni in kuntum muminiin hal اlkhawfu min alcibaadaati اlmaxضة am min alafcaali اlmuxtamila aye ha alafcaal almuxtamila macanaa marna cibaado noqota marna aan cibaado noqon ayib mataa yakunu lkhawfu cibaada xaaladda u cibaadada noqda waa goorma aye min allahi qeydka ka daa khawf oo dhan baynu rabnaa mataa yakuunu alkhawf cibaada inta dambu soo qaado min allahida ka reeb nacam alkhawf yakunu cibaada alkhawf aladi yakunu cibaada huwa aladi fiihi tadallul walkhuduuc waltacdiim baqaha cibaadadaahi waa ka ay ku jirto isuduleyn khuduucitaan iyo weyneyn ka laga baqanayo la weyneynayo fain kaana lilahi fahuwa cibaada wain kaana ligayr illahi fahuwa shirku ayib mataa yakunu alkhawfu min gayr illahi shirkan haye a ida اkhtarana bالtacdiimi wاlkhuduuci wاlmaxaba yaعni wixii ficilku uu cibaado ku noqon jiray markay raacaan arkaantii cibaadadu markay raacdo ayib khawfka ilaahay cidaana in laga anfiyeyna waa kaa cibaadadaa soo ma walam yaksha ila اllah ayib walaa takhaafuuhum wakhaafuun in kuntum muminiin xaaladda labaad haye ida khaafu min almakhluuq kamaa yakhaafu llah hadduu makhluuqa uga baqo siduu ilaahay uga baqo kale ayib ta saddexaad haye ninka fadl an yamnacahu haye yumkin اlاxtiraazu minhu yani ida khaafa min almakhluuq min gayri sababin daahiri yaqtadii alkhawf hadduu makhluuqa ka baqo iyadoo sabab muuqato in laga baqo keensanaysa anaana jirin waadix ma geed buu ka baqayaa dhagax buu ka baqayaa qabri buu ka baqayaa sanam buu ka baqaya hal hunaaka sababun aahiru yaqtadi alkhawfa minhu sabab aahiroo keensanaysa in laga baqaa ma jirto khawfka culimadu maxay ku magacaabaan khawfu sir ayay yidhaahdaan nacam sababtay magaca ugu bixiyeen waa maxay khawfu sir maxay u yidhaahdeen ikhaafu lisirin fiihi sabab muuqatu uga baqaa ma jirte sir ku duugan oon la arkahayn awgeed baan uga baqayaa buu leeyi yaani awoodo qarsoon oo aan muuqan wayaأti biاlmasaa'ibi sira wayamnacu min anicami sira min gayri asbaabi ظaahira ayib baqa waxaa jira xaaraana laakiin aan shirki ahayn haye aladi yaxmil اlcabda calى tarki waajibi aw ficli muxarami min gayri ikrah waa baqaha qofku makhluuqu ka baqaye ku kalifay inuu waajib ka tago ama xaaraan sameeyo iyadoo xadulikrahna aanu gaano cid khasabtay aana jir ayib qala raximah اllahu taعalى wdaliil الrajaءi qowluhu taعalى faman kana yarju liqaءa rabih falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbi axada halkan musanifku raxima allahu tacala wuxuu kaga hadlayaa cibaadada la yidhaahdo alraja waxaanuu sheegay bacd alkhawf cibaadada khawfka markuu sheegay kadib liannahu qariinuhu labadaas way isku ladhan yihin alkhawf wاraja labadaba addoonka waa laga wada rabaa labadooda oo wada socdo ayaanu addoonku ku badbaadaya waإida khaafa allaha min gayri rajaa waqaca fi اlyأsi wاlqunuud hadduu ilaahay ka baqo oo raja ay qalbigiisa ka marato quusasha ayuu ku dhacaya waإida raja اllaha min gayri khawfi minhu waqaca fi اlamni min makr اllah hadduu ilaahay subxaana watacaala rajeeyo iyadoo wax baqaa oo ilahay uu ka baqayaana qalbigiisa aanay ku jirin wuxuu ku dhacayaa dembiga weyne la dhahdo alamnu min makr illah in ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa iyo makrigiisa uu ka aamin noqdo walihada ilaahay subxaana wa tacaala waxaa lagu caabudaa saddex arrimood o aan hore usoo sheegnay inayan arkaanu lcibaada alkhawf wاlraja wاlmaxaba baqo ilaahay laga baqo iyo rajo ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa iyo naciimkiisa la rajaynayo iyo maxabo ilaahay subxana wa tacaala loo hayo saddexdaasi arrimood salafku waxay odhan jireen qofka mid ka midown ilaahay ku caabudaa waa qof lunsan man cabud allaha bاlxubi waxdahu fahuwa zindiiq qofka ilaahay maxabo un ku caabuda jacaylu jecelya awgin buu ilahay u caabudaya ilaahay ka baqi maayo waxna ka rajayn maayo kaas waa zindiiq maana waa qof gaalnima u qarsoonta man abadwaman cabad allaha birajaai waxdahu fahuwa murji qofka ilaahay rajo qura ku caabudo ilaahay ka baqi maayo mana jecla wuxuu ka rajeynaya awgii inbuu caabudaya kaasi firqada lunsane murjiada la idhaabuu ka midi waman cabadahu bilkhawfi waxdahu fahuwa xaruuriyun ka ilaahay baqa qura ku caabuda oo ilaahay u caabudi maayo inuu jecel yahay iyo in wax ka rajeynayo toona kaasi waa xaruuri macnaheedu waa maxay waa khaariji waman cabadahu bilxubi wاlkhawfi wاraja fahuwa muminu muwaxidu qofka saddexdaba ilaahay ku caabuda bilxubi wاlkhawfi wاraja kaasaa muumin muwaxida oo ilaahay subxana wa tacaala keliyeeya alrajaau waa maxay alrajaau fi lugati اlcarab waa atawaquc wاlmal altawaquc wاlamal waa filashada iyo shayga dhicistiisa in la yididiilo laga qabo altawaqucu wاlamal ama sharcan fahuwa tawaquc اlcabdi tawaquc اlcabdi waa addoonku inuu fisho xusuula marguubihi wuxuu jecel yahay inuu xaasilo tawaquc اlcabdi xusuula marguubihi في المستqبل مع الأkذ في أسباaبه توقع العبد حصuuل مرغوبه adoonku waa inuu fisho wuxuu jecelya inuu xaasilo في المستqبل waktiga soo socda مaعa الأkذ في أسباaبه waxyaabihii lagu gaadhayena isagoo adoonku la imanaya kaasaa la idhaahdaa fi الsharci raja tawaquc اlcabdi xusuula margubihi fi اlmustaqbal maca alأkhdi fi asbaabihi ayib rajaagu sida khowfka oo kale laysa cibaadata maxda cibaado barax tiran maaha xaaladna cibaadu noqdaa xaaladna cibaado ma noqdo wadalika bixasabi maa yarju linsaan wama yaquum biqalbi raaji waa cibaado ka dhigayaa waa waxa qofku uu rajaynayaa wuxuu yahay iyo waxa qalbigiisa ku qumaya marka mata yakunu rajaau cibaadatan alraja goorma ayuu cibaado noqdaa rajaء الcibaadة huwa rajaء almutadamin ligaayaة الduli wاlkhuduuci wاlmaxaba rajo quri cibaadada ma noqoto ee marka arkaantii cibaadadu ay raacdo ayuu rajadu cibaado noqoto الrajaء almutadamin ligaayat ligaayaة الduli wاlkhuduuci wاlmaxaba waa rajada ay la socoto isduleyn ka wax laga rajeynayo laysu duleynayo loo khuduucayo oo la jecel yahay taas ayaa rajaء cibaada ah fain kana lilah fahuwa cibaadaة lilah waa rajaء twxiid اlcibaadi اliimaani wain kana ligayr illahina shirku cid aan ilaahay ahayn hadduu rajaynayo rajaء cibaada oo ah kaa gaayaة الduli wاlkhuduuc wاlmaxaba ay la socoto shirki buu noqonayaa ay mar hadday waxyaabahaasi la socdaan sidaynu sheegnay rajadaasi waa cibaado weeye musanifku raxima llahu tacaala in e, rajaagu uu yahay cibaado wuxuu u deliishaday aayadda ilaahay u yihi faman qofkii kaana ahada yarju mid rajaynaya liqa'a rabbi rabbigii araggiisa falyacmal ha sameeya camala saalixan camal wanaagsan walaa yushrik yaanu u shariik yeelin bicibaadati rabbi cibaadada rabbigii ila axadnaba yaanu u shariik yeelin aayaddani wejiga ay naga tusinaysaa waxa weeye waju dilaalat aaya calى ana الrajaء cibaada ana allaha wacada hawaaba calayh wacada thawaaba calayh ilaahay wuxuu u ballan qaaday qofka rajaagaa la yimaada ajar buu u ballan qaaday macnaheedu waxa weyaan qofka rajaynaya ilaahay ajarkiisa walyaxmal camala saalixa wakulu maa wacad allahu caleyh hawaab fahuwa cibaada wax kastoo ilaahay subxana watacaala cidda samaysa waa ajar u ballan qaadayna waa cibaado waxyaabaha tusinaya inuu cibaadiyo waxaa ka mid ah ana allaha akhbara anahu dabu saalixiina alfaa'iziina biاljanna ilah wuxuu kitaabkiisa ku sheegay rajadu inay tahay rajada cibaadada ahi dhaqanka dadka saalixiinta ee jannada ku guulaysanaya tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa wa amaca waxaa kaloo ilaahay subxana wa tacaala uu ammaanay aladiina jamcuu bayna alkhawfi wاraja ulaئika اladina yadcuuna ybtaguuna ilى rabihim اlwasiila ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah wayakhaafuuna cadaaba ina cadaaba rabbiga kana maxduura ilahay wuu ammaanay marka adilada tusinaysa rajadu inay cibaado tahay kuwaasi ayaa ka mida waanay badan tahay adiladaasi rajaga lama ammaanayaana waa alrajaau saadiq waa rajada runta ah wa huwa aladii yuqaarinuhu alcamalu saalix waa rajada camal saalixa addoonku uu raaciyo o arajaau laa yakunu صaxiixa saadiqa ila ida qaaranahu alcamal الصaalix lihada suu ilahay isugu xidhay balg faman kana yarju liqaءa rabbi falyacmal camala صaalixa walaa yushrik bicibaadati rabbi axada oo rajo quri qofka anfici mayse camal saalixa la yimaad u hi ilaahay shirkigana ha ka dheeraado wajacala sharط الrajaء الصaxiix alى camal الصaalix rajada saxda ah shardigeeda ilahay muxuu ka dhigay camal saalixa addoonku inuu la yimaado nooca labaad waa alrajaء اlkaadib wa xadiiثu الnafsi bxusuuli dalika maca tacطiil اasbaab اlmuusilaةi ilayh suri ibn اlqayim waa qofka naftiisu inay ugu sheekayso waxa uu jecel yahay inuu helayo isagoo cadilay oon la iman asbaabtii waxa uu ku gaarhi lahaa se inuu awlaad iska rajeeyo isagoo guursan ama arsaaq inuu iska rajeeyo isagoo wadooyinkii risqiga lagu helaya aan marin ama janno inuu iska rajeeyo asbaabtii jannada lagu gelaya isagoon la iman ama naar inuu ka badbaadiyo inuu iska rajeeyo asbaabtii naarta lagaga badbaadaya isagoon la iman alrajaau alkaadib baa la idhahdaa waay waana ka ay culimadu idhaahdaan altamani tamanigu waa shayga in la rajeeyo maca alkasal iyadoo uu la socdo wahsi can asbaabi asbaabtiisi waxa weeyaan laga wahsanayo walihada ibn اlqayim wuxu yhi alrajaء ثalaaثaة anwac rajadu waa saddex nooc noocaani maxmuudaani wa noocu guruuru madmuumu laba nooc waa maxmuudaano waa la ammaanay noocna waa qof dagmay qofka rajadaa lih waa la dhaleeceeyey faalawalu rajaءu rajuli camila biطaacat اllah calى nuuri min allah waa nin ilaahay طaacadiisii sameeyey o si saxa u sameeyey rajadiisa fahuwa raajil lihawaabi wa rajulu adnaba dunuuba uma taaba minha fahuwa raajil limakfiraة اllahi tacaalى iyo nin dembiye sameeyo toobad keenay toobadkeenkaa dabadi rajeynaya inu ilahay u dembi dhaafo labadaa waa la ammaanay wالثaaliثu rajulu mutamaadin fi الtafriidi wاlkhaطاaya yarju raxmat اllahi bilaa camal waa nin ku sii socda gaabinta iyo dembiyada oo yarju raxmat اllah ilahay raxmadiisa iska rajeynaya bilaa camal fahada huwa alguruur wuu deganya kaasi naftiisaa degtay wاtamani wاraja alkaadib waana waxaa tamaniga loo yaqaan iyo rajada beenta ah mataa yakunu rajaءu gayr اllahi shirkan rajada ilahay cid aana la rajeeye wax laga rajeeyaa goorma ayay shirki noqonaysaa yaana xaaladee shirki noqonaysaa waxay shirki noqonaysaa alxaala اlأulى ida tadamana alrajaء gaayaة الduli wاlkhuduuci wاlmaxaba haddii rajada makhluuqa la rajaynaya ay koobsato gaayata aldulli wاlkhuduuci wاlmaxaba oo wixii dee ficilku uu ku noqonayay cibaado ay raacaan makhluuq buu rajaynayaa makhluuqaana wuxuu ugu dulaysan ugu khuduucsan yahay oo u jecel yahay sida ugu sareysa waa rajaa-u cibaadadii oo cid aan ilaahayn loo leexiyey waxaa kaloo rajaagu uu noqonayaa shirki إida rajaa min غayr الlah maa laa yaqdiru عalayhi ilا اllah ilaahay cidaanayn aanayn hadduu ka rajeeyo wax ilaahay subxaana wa tacaala mooyaane cid kale aanay awoodin sida inuu ka rajeeyo makhluuqa ashifa min alamraad xanuunada inuu ka shaafiyo inuu ka rajeeyo aw inzaal almaطr roob inuu soo dejiyo inuu ka rajeeyo marka ida rajaa min gayr اllahi ma laa yaqdiru calayhi ila اllah isaguna waa shirki wakadalika waxaa rajadu ay shirki noqotaa ida rajaa gayr اllahi kama yarju اllah ilahay cidaan hadduu wax uga rajeeyo siduu ilahay wax uga rajeynayo oo kale saddexdaa xaaladoodba rajadu shirki bay noqotaa qaala raximah اllah wadaliilu tawakul tawakulku inuu cibaado ya waxa u daliila qowluhu tacala hadalka ilaahay uu yihi wacalى اllahi ilaahay oo qura fatawakaluu tala saarta in kuntum haddaa tihiin muminiin kuwa muminiina qaala wuxuu uhi ilaahay waman yatawakal ka tala saarta calى اllahi ilaahay fahuwa ilaahay xasbu ay kaafihi ka ku filan weeye tawakul في luqati العرب waa alictimaad waa أما ama isilaaxan culimadu tacaariif kala duwan bay u sheegaan laakiin tacriifkani sidhi wuu ugu fiican yahay waa tacriif uu koobsaday hadal ibn اlqayim uu ku sheegay madaarij saalikiinka in la hahdo waa xaalu qalbiyun xaalu qalbiyun waa xaalad qofka qalbigiisa ku qumta oo yanshaw canhu uu ka dhalanayo xaalu qalbiyun yanshaw canhu waa xaalad qalbi oo uu ka dhalanayo atacaluqu biاllah qalbigu inuu ilaahay ku tacaluqo atacaluqu biاllah watafwiid اlamri ilayh arrimahana inuu ilaahay u dhiibto o u deysto maca hiqati bihi iyadoo ay la socoto inuu ilaahay ku kalsoon yihi wbadlu اlasbaabi lixusuuli اlmaطluub xaalu qalbiyu yanshaw canhu atacaluqu biاllah watafwiid اlamri ilayhi maca hiqati bihi wa badlu اlasbaab asbaabtiina isagoo la imanaya lixusuuli اlmaطluub shaygaa uu doonayo xaasili xaasilitaankiisa sababta u ahayd marka tawakulku waa tacaluqa qofka qalbigiisu ilaahay uu ku xidhmiyu ku tacalluqayo arrimahana ilaahay uu u dhiibanayo isagoo ilaahay ku kalsoon isla markaana uu la imanayo asbaabtii waxa uu doonaya uu ku gaarhi lahaa wabadlu lasbaab lixusuul almaluub ibnulqayim baa hadalkiisu uu koobsaday tacriifkaas waana tacriif fiican sheekh ibnu baas laftiisu wuxuu yihi markuu usuul halaatha sharaxayay wahuwa tafwiidu ila allah tawakulku waa inuu qofku arrimihiisa ilaahay u dhiibto walictimaadu calayh ilahayna uu cuskado fii kuli lumuur arrimihiis o dhan kuwa diineed iyo kuwa adduunyaba maca alakhdi bilasbaab waxyaabihii uu ku gaarhi lahaa shaygaa uu doonayana isagoo la imanaya marka tacriifka waxaynu ka fahanay ana xaqiiqa tawakul murakaba min ciddati arkaan tawakulku arkaan buu leeyahy arkaanu tawakulna waa nowcaan bacduha acmaalu baطina qalbiya wa bacduha acmaalu jawaarixin ظaahira arkaanu tawakul bacduhaa waa acmaal qalbiya baطina waa acmaal qalbigu uu sameeyo qarson wa bacduhana waa acmaalu jawaarix ظaahira waa camalo xubnuhu ay qabanayaan oo muuqda tawakulka maxaa ku jira ahiqatu bilah inuu ilahay ku kalsoon yahi taas waa camal qalbi walictimaadu calayh ilaahayna subxaana watacaala uu cuskanaya oo isku halaynayo wاطumaaniinatu bihi ilahayna uu ku xasiloon yihi intaasoo dhami waa acmaal qalbi badlu اlasbaabna waa acmaal اljawaarix waxaad doonaysaa tusaale ahaan inaad beer qodato sidaad ilaahay u tala saaranaysaa waxaad ilaahay u tala saaranaysaa marka koobaad ilaahay baad u cuskanaysaa beerta qodaalkeedu inuu dhammaystirmo oo aada ku guulaysato arrinkaana ilaahay baad u dhiibanaysaa oo aada ka sugaysaa inuu kuu taabogeliyo awooddaada isku haleyn maysa ilaahay baad u cuskanaysaa adoo ilaahay ku kalsoon oo inuu awood u leeyahay arrinkaana uu kuu sameynayo kalsooni ku qaba intaasoo dhami waa acmaal qalbi kadibna asbaabtii baad la imanaysaa dee beerta wixii lagu qodayey iyo qodisteedii iyo beeristeedii waxaasoo dhan musanifku raximah llahu tacaala laba aayadood buu u deliishaday tawakulku inuu cibaadayih inta badan hal daliil buu u sheegay cibaadadka laakiin tawakulka laba daliil ayuu u sheegay sababtuna waxay tahay labada daliil mid wuxuu muujinayaa tawakulku inuu cibaado yahay midna wuxuu muujinayaa tawakulka waxa lagu helayo daliilka kood waa qowl lahi tacala wcalى اllahi fatwakaluu in kuntum muminiin jaari majruurkii baa lasoo hormariyey oo cala llaahi ah caamilkii ficilkii ku camal falayee jaari majruurku ku tacaluqayo fatawakalu ahna dib baa loo dhigay taasina maxay faa'iideysaa xasri oo macnihiis uu yahay ihbaat اlamri lilmadkuur wanafyu can gayri in arrinkaa laga hadlayo ka la sheegay loo sugayo ciddaan isaga ahayna loo diidiyo marka macnuu waxa weeye ilaahay oo qura tala saarta cid kalena ha tala saaran ilah qura tawakulka loo sugayaa cid kalena waa loo diidaya waay aayaddan alay ka tusinaysaa tawakulku inuu cibaado yahy wajhu dilaalati hadi اlaaya calى ana tawakula cibaada min wujuhin ثalaaثa saddex weji bay ka tusinaysaa alwajه اأwal an allaha amara bالtawakuli calayh ilahay wuxuu amray in isaga la tala saarto ficilkaa amar o ah fatawakalu kulu amara allahu bihi amra iijaabin aw istixbaabin cibaada in badan baynu taa kusoo celayn allahu laa yamur ila bima yuxibu wayarda ilahay addoomaa wuxuu amraa wuxuu jeceli u raalli ku yahay un sooma dee mar haddii shaygu amray waxay daliil utahay inuu jeceli u raalli ku yahy wax kastoo ilahay uu jeceli u raalli ku yahayna waa cibaado kulu ma yuxibuhu allahu wayardaahu min alaqwaali walacmaali alظaahira walbaطina ayaa cibaado ah wejiga labaad ana allaha jacala tawakula caleyh sharطa fi اliimaan in la tala saarto iimaankiibuu ilaahay shardi uga dhigay qofka atawakulu calى اllahi uu ka maqan yahay iimaankiina waa ka maqan yahay in kuntum muminiin wacalaqa allahu bihi اliimaan iimaanku ku xidho kulu maa calaqa allahu bihi اliimaan fahuwa cibaada wax kastoo ilaahay iimaanka uu ku xidhay waa cibaado wey wejiga saddexaad aayaddu ay naga tusinayso tawakulku inuu cibaado yahay an allaha xasara tawakula bihi ilaahay tawakulka isagaa isku koobay oo ilaahay muxuu yidhi wa cala allahi ilaahay oo qura uun fatawakaluu tala saarta uxsuru tawakula biاllaah walaa tatawakalu calaa gayri waay saddexdaa wejiba aad bu inaga tusay tawakulku inuu cibaado yahay weji afraad baa jira oo tusinaya tawakulku inuu yahay cibaado oo aayaddanaa lagu sheegin wahuwa hanaa llahi cala lmutawakiliina caleyh waa ammaanta ilahay oo ammaano dadka ilahay tala saarta kulu maa ahna allahu faacilahu fahuwa cibaada wax kastoo ilaahay cidda samaysa waa ammaanayna inuu ilaahay ficilkiisa jecelya ficilka ilaahay mar hadduu jeclaadana waa cibaado ilaahay wuxuu yihi inama lmuminuuna wuxuu ku ammaanay inay tawakulka xaqiijiyeen wuxu uhi inama almu'minuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubhum ida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wa calaa rabbihim tawakaluun muuminiinta dhabta iimaanka xaqiijiya waa kuwa marka ilaahay la xuso quluubtoodu ay baqad dareemayso aayaadka ilaahay marka la akrinana iimaan ka ziyaadsanaya wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigoodoo qurana tala saaranaya daliilka labaad ee uu sheegay musanifku tawakulku inuu cibaadaya waa qowl lahi tacaala waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu man yactamid cala allahi fi amri diini wadunya wa yufawid amrahu ila allah fahuwa xasbu ay kaafii qofka ilaahay cuskada arrimihiisa diineed iyo adduunyaba ilahay cuskado arrinkiisa ilaahay u dhiibtay isagoo ku kalsoon fa huwa xasbu ay kaafi ilaahay subxana wa tacaala isaga ayaa ku filan oo cid kalaba kaasi uma baahan wajhu dilaalati alaaya calaa ana tawakula cibaada waa maxay aayaddan xaggey naga tusinaysaa tala saaradka ilaahay la tala saartaa inuu cibaadaye waxay naga tusinaysaa ana fiihaa wacd اlأjri calayh waxaa aayadda ku jirta in ilaahay cidda ilaahay tala saarata ajar u ballan qaaday ana fiiha wacd اlأjri calayh bitawali kifaayati ajarkaasoo ah inuu ilaahay ku filaanayo oo cid kale aanu addoonkaa u baahin ahayn ana fiiha wacd اlأjri calayhi calى الtawakul fatawakulka la yimaada ilaahay ajar buu u ballan qaaday bitawali kifaayatihi ku xaasilaya inuu ilaahay ku filaado cid kale aanu u baahan waljru inamaa yakuunu calaa cibaada ilaahayna addoomihiisa wuxuu ka ajar siiyaa wax cibaado ah kulu maa rataba allahu calayhi ajra fahuwa cibaada wax kastoo ilaahay ajar uu ka ratibay ajar adduunyo abaalmarin adduunye ama abaalmarin aakhiro waa cibaado waqad rataba allahu cala atawakuli alajr tala saaradkale la tala saartana wuxuu ka ratibay ajar ajarkaasoo ah ana allaha subxaana wa tacaala kaafiihi walaa yuxawijuhu ilaa gayri inuu ilaahay ku filan yahay oo addoonkaa cid kale aanu u baahin ahayn mana jirto cibaado ilaahay uu yihi cidda samaysa anaa ku filan cibaado uu si gaara u yidhi walam yaأti fi ay cibaada min اcibaadaat an allaha tawalaa kifaayata faaciliha tawakulka bas fi maqaami الtawakul man yatawakal calى اllahi fahuwa xasb taasina waxay tusinaysaa tawakulku inuu yahay cibaada cadiima ayib marka tawakulka cibaadada a waynagaa sheegnay waa tawakul aladi yatadaman الاعtimaada والتfwiiضa والثiqaةa bاlmutawakl عalayhi fahuwa cibaada tawakulka koobsanaya cuskasho iyo tafwiid iyo ku kalsooni ciddaa la tala saara in lagu kalsoon yahi oo la cuskanayo arrinka loo dhiibanayo waa tawakul cibaada wey fain kana lilah fahuwa cibaada lilah wain surifa ligayr اllahi fahuwa shirku ilahay cidan haddii loo yeelana waa shirka mata yakunu tawakulu calى gayr اllahi shirkan tala saaradka ilahay cidaana la tala saartaa goormuu shirki xaalaad buu shirki noqda alxaalaة اlأulى ida tawakala calى gayr اllah fima laa yaqdiru calayh ila اllah ilaahay cid aan ahayn hadduu u tala saarto wax ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin ka makfirati dunuub cid buu aan ilaahay buu u cuskanayaa in loo dembi dhaafo de cuskashada noocaasa ilaahay baa la gaara cid aan ilahayn hadduu u leexiyo waa shirki wa kadalika taxsiil اlwalad waa bilaa awlaado cid aan ilaahayn buu u tala saarnay inuu awlaad helo aw ishifaa amaba se bogsasho aw taxsiil اlkhayraat اlukhrawiya ama khayrarka aakhiro inuu helo tawakulka noocaas muxuu noqonayaa shirki waayo dee kaa uu tala saaranayo awooddii ilaah oo kale ayuu u sugay soo ma ila wax ilahay maan cid kale aanay awoodin buu u tala saaranaya alxaala اthaaniya waa atawakulu cala alamwaati wاlghaa'ibiin waa inuu tala saarto kuwa dhintay iyo kuwa maqan ee fii xukmi lmawjuudna aan ahayn mid jooga oo xaadir aan la xukum ahayn sababta ay arintaasi shirki unoqoneysana markaynu ducada ka hadlayna baynu sheegnay soo ma arintaana culimadu way isku waafaqsan yihin inuu xaaladaha tawakulku uu shirki noqdo ayib waxaa kaloo markaa tawakulku uu shirki noqdaa idaa tadaman alcibaadaat alqalbiya hadduu cibaadaad qalbiya uu koobsanayo tafwiidkii iyo hiqadii mulaqa ah ee kaamilka ahba ku jira way isku khilaafeen culimadu fi xukmi الtawakul calى gayr الlah fi xukmi الtawakul calى gayr الlah ida kana اlmutawakl عalayhi xaya xaadira qaadira oon tala saartay ma la odhan karaa ma la odhan karaase tawakaltu cala allahi uma calayk culimada qaar way diideen waxaanay ka eegeen dhinaca inuu tawakulku koobsanayo cibaadaad qalbiya qaarna waa ogolaadeen labada qowl waxaa la isugu keeni karaa in la idhaahdo tawakulku haddaanu cibaadaad qalbiya koobsan ahayn waa iska tawkiilkii oo kale wakiilashadii oo kale oo dhib ma leh hadduu cibaadaad qalbiya koobsanayana ilaahay buu subxana wa tacaala u gaari yahay qaala wadaliilu الragbaةi wالrahbaةi wاlkhushuuc qowluhu tacaala inahum kanuu yusaaricuuna fi اlkhayraat wayadcuunana ragba warahba wakanuu lana khaashiciin halkanna wuxuu ku sheegay musanifku saddex cibaado israaciyey alragba alrahba iyo alkhushuuc marka waxa u daliila buu yihi inay cibaadaat yihiin waliba cibaadaat qalbiya qowluhu tacaala inahum iyagu waa ambiyo ilaahay uu ka waramay fi suurati اlambiya kaanuu waxay yusaaricuuna kuwa u degdega fi اlkhayraat ay fi camali اlkhayraat khayr khayrarka sameyntooda wayadcuunanaa bay ahaayeen kuwa waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala barya ilah wuxuu leeyay kuwana barya ayay ahaayeen ragaban ay raagibiina xaalo ay yihiin kuwa rajo weyn ka qaba ilahay raxmaddiisa warahaban ay raahibiina xaalo ay yihiin kuwa ilaahay cadaabkiisa ka baqaya cibaadada markaa koobaad wa kaanuu waxay ahaayeen khaashiciina kuwa khushuuca lana annaga kuwa noo khushuuca ahayn buuhi ilaahay marka cibaadada koobaad saddexdan cibaado ka midi waa anraqba alraqbatu fii lugati alcarab wa iraadat shay wa alabuhu iraadat shay wa alabuhu shayga inaad doonto doonistaana raadini ay ku raacdo inaad shaygii raadiso aada baadi doonto iraadat shay wa alabu amaa sharcan raqbadu waa alabu maa yarjuuhu alabu maa yarjuuhu alabu maa yarjuuhu oo wixii uu rajaynaya inuu inuu doono maca alxirsi calayh iyadoo dalabkaa dadaal uu la socdo طلبu ma yrjuuه maعa الxirص عalيh إذa kana yadعو maعa xirصi وmaxabة lxusuuli maطlubi fahadi raqba ilahay buu baryaya subxana watacaala isagoo ka rajaynaya waxa uu ka baryayo inuu helo intaana waxa u raacaysa wuxuu ku dadaalayaa waxa uu rajaynayo wixii uu ku iman lahaa ibn اlqayim markuu raqbada qeexayo wuxuu ihahdaa alraqbaة alati hiya safar اlqalbi fi طalb اlmargubi fiih raqbadu waxa weeyaan safarka uu qalbigu u safro raadinta uu raadinayo wixii uu rajaynayey ee uu jeclaa marka halkaa marka la maraya de waxa la isweydiin karaa ma alfarqu bayna alraja wاlraqba alraja iyo alraqba maxay ku kala duwan yihiin aada bay isugu dhow yihin alraqbatu waa farcu can الraja waxay farac ka tahay rajada bal alraqbatu hiya alraja اlmaxmuud waa rajaaga la mahadiyey ee la ammaanay haddii lasoo koobana alrajaau طamcu wاraqbatu طalbu alrajaau طamc rajadu waa inuu qofku wax damco oo uu doono wاraqbatuna waa maxay طalb wixii uu damcay ee uu doonaya inuu raadiyo kasoo rajaagii maxmuudka awn ma fahiya hamaraة الraja وإida rajaa شhayئa waطalabahu fahadi raqba shay buu rajeeyey wa alabahu shaygii baanu raadiyey waxaris caleyh u ku dadaalay fahadi raqba idan alraqbatu waa rajaaء macahu طalab waxirsun waa rajo u qofku shay rajeynayo inuu helo u xaasilo isla markaana ay la socoto doonid shaygaa uu doonayo oo asbaabtiisii uu la imanayo ayib waxaa timi arahba alrahbatu fi lugati اlcarab waa alkhawf waa baqa ayaa rahba la idhahdaa ama sharca faالrahbaة hiya alkhawf اlmuhmir lilhuruubi min almakuuf alrahbaة hiya alkhawf almuhmiru lilhuruubi min almakuuf alkhawf almuhmir lilhuruubi min almakhuuf waa baqaha midhihiisu ay yihiin wixii aad ka baqaysa inaad ka cararto alkhawf almuhmir lilhuruub min almakhuuf fahiya khawfu maqruunu bicamal khawfu maqruunu bicamal waa baqa camal uu la socdo shayga haddaad ka baqato oo aad ka cararto taasun baa rahbo la ydhahdaa idan alrahbaة nawc min anwaci اlkhawf rahbadu waa nooc ka mida noocyada baqa kama ana alragbaةa nawc min anwaci الraja o alragba waa maxaa baynu nihi waa alraja aladi macahu طalb wa xirsun waa rajada ay la socoto wixii uu rajeynayay inuu doono oo uu ku dadaalo wاrahbatuna waa khawf macahu camal wa huruub min almakuuf waa baqe ay la socoto camal uu la socdo iyo wixii laga baqanayey in laga cararo lihada araaqib alasfani wuxuu yihi alrahbaة wاrahbu makhaafaة maca taxaruzi wاdiraab waa baqa ay la socoto yana digtooni is-ilaalin wixii uu ka baqanayey uu ka digtoon yahay oo iska ilaaliy ibnqayimna wuxu wa ama rahbatu faya alyamcaanu fi harab min almakruh waa inaad ku xeel dheeraato cararka aad ka cararayso waxa aad karaahiyeysanayso ee aad aad dhibsanayso marka waynu fahnay soo maaha alraqb iyo alrahba alraqba maxaynu nidhi waa nowcun min anwaaci alraqba nowcun min anwaaci alraja wahiya alrajaau maca aalabi walxirs waa rajada ay la socoto wixii la rajaynaya in la raadiyo lagu dadaalo so waadix ma warahbana maxaynu ihi waa nooc min anwaaci alkhawf wa hiya alkhawf almaqruunu bilcamal walhuruub min almakuuf baqa ay la soco camal uu la socdo soo naarta ka baqi maysa goorma ayuu baqahagaasi noqonayaa mid wanaagsan ood ammaan ku hesho ajir marka wixii naarta lagu gelayay aad ka digtoonaato ee lafahaaga aad ka fogeyso marka rahabadu waa taas ayib cibaadada saddexaad ee musanifku raxima llahu tacaala uu halkan ku sheegay waa alkhushuuc alkhushuucu fi luga waa alkhuduuc wاtadallul wالsukuun wاlinkifaad waa alkhuduuc wاtadallul waa shaygii ciddaa loo khushuucsan yahay in loo duloobo wasukuun oo loo xasilo wاlinkifaad ibn اlqayim wuxu uhi wاlkhushuucu fi asli lugati alinkifaad wاdul wالsukuun waay taasi waa luqa ahaan sharcan maxaa la idhaahdaa khushuuc alkhushuucu fi الsharci waa khuduucu اlqalbi khuduucu اlqalbi wa dulluhu khuduucu اlqalbi wa dulluhu wa sukuunuhu maca الtacdiimi wاlmaxabati wاlkhashyati lilahi tacala maca الtacdiimi wاlmaxabati wاlkhashyati lilahi tacala wاlkhushuuc lilah لهذا iبن الqayim wuxuu yihi والxaq أن الkhushuuعa macna yltaimu min التacظiim والmaxabaةi والdul والانkisaar khushuucu maaha cibaada mufrada yani hal qodob ka kooban waa cibaada murakaba waxyaaba badan oo isu tagay baa laysku idhaahdaa khushuuc waxyaabahaas waa maxay khuduuc اqalbi qalbigu inuu khuduuco oo uu tadalulo ilahay isu duleeyo inkisaaru ilaahay hortiisa addoonku u qalbi jabo wasukuun uu xasilo ilahay hortiisa inuu ku xasilo ama cidda loo khushuucaya de wa طumaأniinatu maca الtacdiimi wاlmaxabati wاlkhashya iyadoo tadalulka iyo khuduuca iyo sukuunta iyo طumaaniinada ay la socoto jacayl weyneyn iyo khashya marka waa cibaado ka kooban cibaadaad badan soo ma lihada ibn اlqayim uu ihi waa macna yltaim waa macno isaga imanaya min الtacdiim weyneyn wاlmaxaba jacayl wاdul wاlinkisaar so waadix maaha ibnu taymiyana wuxuu idhaahdaa alkhushuuc yatadamanu macnayeyn khushuucdu laba macno koobsan axaduhuma altawaaduc wاdul macnaha koobaad waa ciddaa loo khushuucsan in loo tawaaduco laysu hooseysiiyo oo loo duloobo wthanina waa asukuun wاطumaaniina waa in ciddaa loo loo loo xasilo oo loo dego wadalika mustalzim liliin اlqalbi almunaafi lilqaswa intaa marka la helo waxaa ka dhalanaya qalbigu inuu dabco oo qalbi qalaylkii meesha uu ka baxo ayib wa yadhar aharu calى اljawaarix khushuucdu aslaan waa camal qalbi lakin raadkiisu halgu ka muuqdaa xubnaha bisukuuniha watawaaduci lilkhalqi oo inuu xubnuhu xasilaan hadduu tukanayo dee dhaqdhaqaaq iyo xarakada badan ay joojiyaan ee aan salaada ka mid ahayn khalqigana inuu u tawaaduco oo aanu xaqirin iskana sarraysiin oo calaamadaha khushuucda waxaa ka mid a ah ana alcabda idaa khulifa warudda caleyhi bilxaq istaqbala dalika bilqabuuli walinqiyaad suu hi ibn xaqa in loo hogaansamo ayaa khushuucda ka mid a ah. calaamadihiisa waxaa ka mid a ah addoonka marka la khilaafo cid ay khilaafto ee ciddaasi ay radido ee xaq ay ku radido in xaq lagu radiyo isagu khaldee u caddaato inuu aqbalo oo hogaansamo oo isdifaac iyo wax iska celin aanu arrinkiisu noqon marka saddexdaa cibaado waa sidaas waxaynu sheegnay cibaadada la dhaahdo alraqba waxay farac ka tahay الرajاء cibaadada la الrahbana waxay farx ka tahay alkhوf cibaadada la hahdo alkhushuucna waa cibaada murakaba min cibaadaat waa cibaado ka kooban cibaadaat oo maxabadii tacdiimkii khashyadii tadalulkii iyo khuduucii iyo طumaaniinadii waxaasoo dhan oo la ysu geeyey oo qalbigu uu ku sifoobay ayaa la dhahdaa maxay ayaa alkhushuuc la dhahdaa musanifku raxima llahu tacaala saddexdaa cibaade uu israaciyey wuxuu u deliishaday aayad qura oo saddexdaba lagu wada sheegay aayaddaasi waa qowluhu tacala inahum kanuu inahum damiirku wuxuu noqonayaa ambiya lagu sheegay fii suurati اlambiya ilahay wuxuu ku sifeeyey awala almusaaraca ila alkhayraat inay khayrka u degdegaan oo cid walba ay uga dheereeyaan oo nabiyullaahi zakariya iyo xaaskiisii iyo yaxya oo inankiisiiya culimada qaarna waxay ma waa ambiyada suuradda lagu sheegay oo dhan kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat waxaa kaloo ilaahay uu ku sifeeyey inay ilaahay caabudaan yadcuunana yacbuduunana wayas'aluunana ragaban ay raagibiin rajo dalab uu la socdo iyagoo ku sifoobay waraahiban ay raahibiin baqaw camal la socda iyagoo ku sifoobay wa kaanuu lana khaashiciin waxaan ahayn kuwo anaga noo khushuuca ah. oo yatadalul yatadallaluun wayakhdacuun wayama'inuun lilah maca maxabatihi wa tacdiimihi wa khashyatihi wa khuduucihi nacam wajhu marka dilaalat alaaya calى ana hadihi اlumuur aلhalaaثa cibaada wejiga aayaddu ay naga tusinayso saddexdaa arrimood inay cibaado yihiin waa maxay wa ana allaha subxaanaه wa tacaala ahnaa calى man itaصafa biha ilaahay wuxuu ammaanay kuwa ku sifoobay alragba wاlrahba iyo alkhushuuc wakulu ma ahna allahu faacilahu fahuwa cibaada wax kastoo ilaahay uu ammaanay cidda samaysana waa cibaado wallahu laa yuhnii calى cibaadihi bificli ila ida kana yuxibh ilahay addoomihiisa kuma ammaano ficil ay sameeyaan ilaa inuu ficilkaa jecel yahay mooyaane kulu ficli maxbuubi lilahi fahuwa cibaada alragba wاlrahba wاlkhushuuc soo cidda samaysa ilahay muu ammaanin fi hadihi اlaaya wa kulu ma ahna allahu calى faacilihina waa maxay fahuwa cibaada soo ma muxuu cibaado ku noqday لأna hanaaء اllahi calى اlfaacil yadulu calى maxabati lilficl ammaanta ilaahay qofka ficilka sameeye u ammaana maxay daliil u tahy inuu ficilkaa ilahay jecelyahy wkulu ficli yuxibh اllah fahuwa dakhilu fi xad اlcibaada ficil kastoo ilahay uu jecelyahna wuxuu soo gelayaa tacriifkii cibaadada jamiicu ma yuxibh اllahu kulu ma yuxibh اllahu wayardaahu min alaqwaali wاlacmaali alظaahirati wاlbaطina ayaa cibaadaha soo ma marka xaggee laga eego min jihati ma yutacabadu bihi waxaa lagu cibaadaysanayo marka waa adilo kalena waa jirtaa oo si gaara utusinaysa alraqba inay ta cibaado iyo adilo kaloo tusinaysa alrahba inay cibaado tahay iyo adilo kaloo badan oo tusinaysa alkhushuuc inay tahay cibaado wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina mxamed wcala alih waasxaabihi ajmaciin